siiya sharafci heeda hooyaday ulmadu ka cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow xuseeye sharafay heedooyaga kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal jirkiinbaa meel oo joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn diidiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarada ah ku hasaasantah afar bisha sebtembar sanadda laba qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah dhammaan sistamkii iyo hanaankii qeybinayay korontada dalka nigeria oo burburay xili gobolada dalkaasi oo magaalo madaxda ku jirta xataana ah laga waayay adeegyadii korontada oo ay mugdi dareemayaan waad degeysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan dabeysha loo yaqaano daniel iyo duufaanada iyo sidoo kale daadadka liibiya ku dhuftay oo khasaaro fara badan dhaliyey iyadoo khasaaruhu uu marba marba kasii dambeysay sii kordhayo wararkii ugu dambeeya aad maqli doontaan magaalo ka mid a ah wadanka libiya oo ama ay ku noolaayeen dad markaa masaariya oo boqol ruux ku dhowaad ay ka dhinteen waad dhegeysan doontaan qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordho xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan anigoo cabdicasiis ciid beerada barnaamijkeeda la socodsiin doona salaada farsameyn doona mar kale kusoo dhawaada kulanka k nn

sida hilaaco waa qureysha weeno wa sida hilaaco waa qureysha weeno waa tiima haldhaale mahadhaamahoyda mise way lahaysaa

dhashay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiiu hawle waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayse waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine catufyo balhaado hawadaw duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside waa sidaa waa qureysha weeno waa sida hilaaco waa qureysha weeno waa tiima haldhaale mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaama hoyda mise way lahaysaa labada mid soo hurdo seexan waaye

socodkee waniga hayaame aan haleelin socodkee hayga hawmeeraysan habar kuma dhiibine duxan habar kuma dhiibine duxan ku hibeeye hayga diddalay haleelay intaanu caashaq ku helin sida lay haleelay intaan caashaq ku helin hayga hawlyaraysan mahadhaama hoyda hadhaama hoyda mise way labada mid soo hurdo seexan waaye mahadhaama hoyda mise way labada mid soo hurdo seexan waaye atufyo balhaado hawadaw duulo geed lagu hirtaabo hoygoduleeyo ka habaabi mayside waa sidaa hilaaco waa qureesh haweeno waa sida hilaaxo waa qureesh haweeno waa tiima haldhaale mahadhaama hoyda mahadhaama hoyda heestii haadfa ayaad maqlayseen ereyada waxaa iskale cabdalla nuuradiin naxanka cumar dhuule ayaa iskale waana markaa waxay ahayd barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knn aaabidkaha ku noolo qaybaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudagelaan dhegeystayaal aynu ku bilownee soomaaliya waxay raadineysaa xubinnimada ama inay noqoto shir guddoonka baarlamaanka dunida xildhibaanad marwo bashiir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa hardan ugu jirta inay markaa hesho emay noqoto madaxweynaha baarlamaanka dunida oo ah xubin muhiim ah oo ay haddii ku guuleysato wax badan ay ka tari doonto markaa sumcadda dadka soomaaliyeed iyo baarlamaanka soomaaliyeed iyo si guudba marka la eego qaaradda afrika iyo geeska afrikaba xildhibaan marwo bashiir waxa ay markaa dhowaan ku dhawaaqday inay tahay murashax u taagan qabashada madaxweynaha baarlamaanka dunida waxaa jira dadaalle ay ku baadigoobayso inay markaa noqoto xubin ama guddoonka madaxweynaha baarlamaanka dunida oo ah markaa xubin muhiim ah oo marka la eego isku xiri doonta baarlamaanada dunida afrika midooda yurub iyo baarlamaanada kale ee caalamkaba waxaa markaa jira inay araajidooda ama codsidooda ay gudbiyeen xildhibaano fara badan oo iyagu kamid ah kuwa afrika maadaama fursadda sanadkan jirta ay tahay in loo xiray uun keliya inay u tartami karaan haweenka qaaradda afrika waxaana jiray in haween badan ay markaa araajidooda iyo codsiyadooda gudbisteen keliyana waxaa markaa usoo baxay loolanka lagu tartami doono afar xubnood ama afar haween oo ay ku jirto xildhibaan marwe bashiir afarta xubnood waxa ay kaliyihiin xubin oo marwo oo soomaaliya matali doonta tanzania malawi iyo sidoo kale senegal oo iyana markaa kamida ah xubnaha iyana u lolami doono inay qabtaan kursiga madaxweynaha baarlamaanka dunida baarlamaanka dunidu waxaa la asaasay sanadii waa sanadii kii waana mid kamida ah baarlamaanada ugu taariikhda dheer marka la eego caalamka waxaa ku jira dal waa dal oo kamid ah dal ee dalalka caalamka marka la eego sidoo kale waxaa ku jira ama xiro la leeyahay baarlamaanada kala duwan ee heer jaamacadda carabta midooda yurub iyo baarlamaanada kale ee afrika iyo kan ameerikaba waxay u shaqeeyaan iyagu inay ka shaqeeyaan marka la eego qaramada midoobana kala shaqeeyaan arrimaha sharciga qaanuunka dastuurka wax waxkabedelka xeerarka caalamka ee kuwooda da-da ah ama laga tegay iyo sidoo kale inay markaaba go-aano ku leeyihiin marka la eego wax kabedelka arrimaha dimuqraadiyadda horumarinta bulshada heshiisyada xalinta khilaafaadka iyo arrimo kale oo ay baarlamaanaduba ka shaqeeyaan xildhibaan marwo bashiir oo kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa la hardan ugu jirta inay markaa soomaaliya ku matasho uguna tartanto kursigaas raadintiisa oo ay rajeynayso inay markaa guulka keeni doonto waxaana jirta in gudoonka golaha shacbigu ama dadka soomaaliyeedba guud ahaan ay taageero u muujinayaan xildhibaanada oo hadii ay kursigan ku guuleysato wax badan soomaaliya ay markaa ugu tari doonto sida la aaminsan yahay waxay la hadashay b b da oo ay u sharaxday muhiimada kursigan uu leeyahay iyo rajadeeda ku aadan inay ku guuleysan karto waxa weeye horta wax walba ilaahay subxaana wa tacaala qoray ilaahay baa igu ilhaamiyey fikran aniga keensaday maahan allah subxaana watacaala baa qalbigayga ku sugay kadibna waxaan raadshay probabilityga waxaa layidhi haddii aad garnaqsanayso intaadan geedka tegin baa lasii garnaqsada anigii baa isla garnaqsaday waxaan fiiriyey research maxaan ka geli karaa maxaan qaban karaa kadib markaan arkay ayaan ilaahay subxaana watacaala tala saarsaday waxaa jiray waan soo ogaaday dabcan anugu dee wax badan oo maaragtay siyaasada oo dhinacyo badan baan ogahay marka waxaan ogaaday in gabdhaha africa keliya loo daayey dumar badanna ay tartamayaan dee waxaan isiri adigana jaaniskaaga maadaama aad gabadh ma tahay afrikaana khibradaaduna ay sarayso waxbarashadaaduna ay meel sare gaadhay alxamdulilah ku dar ilaahna tala saarso towfiiqda allahaya allah allahbaa isoo waafajiyey inaan kasoo mid noqdo afarta gabdhood ee tartamaya kolleyba sellectionku wuu adkaa in la xusho yacni baarlamaankii africa oo dhan gabdhahoodii baa soo warqadahoodii iyo c v-goodii iyo warqado badan soo qadimtay in laga soo dhex saaro afar gabdhood wax aada u yarmay ahayn kolleyba maxay haytay dee c v arkeen iyo alloo waafajinayay baa israacay mayna looma sheegin waxna lagu kala xulayay keliya bosishonkaas inay soo ablay gareyn karaan xildhibaanada ee baarlamaanka africa ayaa naloo sheegay marka sidaasaan anigu ogaa gabdhahaas waxa weeyaan gabar east africanila ah oo tanzania ee kasoo jeeda gabar kasoo jeeda malawi iyo senegal saasaan afar ku nahay baarlamaanada wadamadoodaasina kasoo jeeda ahaa waxaa soo qabatay gabadha senegal hadda waa madaxweyne ku-xigeenka i b u gabadha tanzania waxaa la ii sheegay in iyaduna xil ka qabatay i b u da naftarkiisa marka waxaa ku cusub aniga iyo gabadha kasoo tartamaysa Eh, malawi wallaahi maasha allah tabaarak allah waxaan aad iyo aad iyo cod dheer ugu mahadnaqayaa xildhibaanada sharafta leh labada aqal ee sanataradii xildhibaanada koliigeyga weliba xildhibaanada golaha shacabka waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa guddoonka uu hogaaminayo guddoomiyahayga sheekh aadan madoobe iyo dhammaan eh, ku-xigeenadiisa sida sharafta leh maalinkan bilaabay ilaa iyo maanta baarlamaankaasi ma ayga nasanin walaalahayga qaaliga ah aad baan ugu mahadnaqayaa wallaahi inaanay nasanin maantana waxay i ahayd farxad weyn waxa ahayd ayaga waxaweyaan waxaan waan wada leenahay baarlamaanka soomaaliya waa baarlamaankii koob iyo tobnaad aniga iyaga ka mid baan ahay maadaamaay og yihiin qof ka mid aan ahay waxa weeye hawshaas waa hawlay u wada istaageen walaahi alxamdulilah ololaha keligay ma qabanayo ololaha waxaa ila qabanaya soomaali meel kastay joogaan inta badan gabdho iyo wiilal marka aniga maanta waan imi magaalada jabuuti walaalahay reer jabuuti kulli waa laysoo dhoweeyey si wanaagsan iyo qalbi furan maxayhto ii garab istaageen waxaa soo hadhay wadamo kale rag badan baa ila dadaalaya marka meel walba ayuu ololihii gaadhay waxaan ahay gabadha keliya oo jaamacatalcarab ka tartamaysa haddana senegaal iyagana waa muslim laakiin dee kale haddana geopoliticalka dhinaceenan waxawaaye moor annaga xagganaynu soo xignaa meelo badan baa hawshu ka socota keligeyna ma qabanayo waa layla qabanaya waayo waxaanu keli aan leeyahay ma wallaahi waxaan filayaa biidni illaahi kariim guul baan filayaa dabcan uh, labadaba bili-aadanku waa inay filaan guul iyo guul daro biidni anu guul baan filayaa dadaal waa muujiyey kamana aqoon yari kamana karti yari alxamdulilaah soomaalina waxaan uga baahanahay duco biidniillaah aniga tayada haddaan horeysiiyo anu shaqsi soomaaliyeed baanahay kole madaxweynaha adduunka waa bosishon weyn bosishonkaas waxaa ogaataan dadku ma fahamsana laakiin waxay yaqaanaan united nation united nationku waxa weeyaan hay-adaha fulinta fulintay la shaqeeyaan hay-adaha sharci dejintana waxaa la shaqeeya baarlamaanka adduunka waa prestige sare oy soomaali gaadhay maaha marwa keliya inay gaadhay midda kale soomaaliya waxay u faa'iideynaysaa inna sii barto inaan saaxaddii kusoo noqonnay hamigeenu sarreeyo qiyamkeenu sarreeyo meelaha go'aamada laga gaadhayo aynu joogno baarlamaankana dibahabeyn aanu ku samayn doono insha allah hadday noqoto dhismihiisa aqoon kororsigiisa dumarka oo maaragta wax loo qaban doono haddii iskuulaad iyo maarata wax loo furayo climate changekan faraha badan ee adduunkii dhibaateeyey ee iyadana wax laga qaban doono marka soomaaliya si buuxda oo maqaam sare ayay insha allah wax looga qaban doonaa ama aynu insha allah maadaama ay gabadhoodu joogto il gaarar aan loogu fiirin doonaa biidnillah xildhibaan marwe bashiir oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ay ahayd murashaxna u ah markaa inay qabato jagada madaxweynaha baarlamaanka dunida oo ay raadinayso dadka soomaaliyeed iyo xildhibaanada labada golan ay markaa ku taageeri doonaan inay markaa fagaarayaasha caalamka guul ka soo oyn doonto maadaama hadii ay kursigan ku guuleysato wax badan uu ka tari doono marka la eego sumcadda dowladnimada iyo sidoo kale waxtarka dadka soomaaliyeedba dhinaca kalena maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxa ay soo gabagabaysay dhageysiga kiis dacwadeed musuq maasuq xatooyo xoolo dadweyne oo loo haystay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda oo iyagu ka shaqeynaya arrimaha marka la eego waaxaa kala duwan oo dowladda soomaaliya abukaati dudaye oo kamid ah abukaatayaasha isagu u doodayay mid kamid a ah eedeysanayaasha loo haysto musuq maasuqa ayaa soo gudbistay doodiisa ugu dambeysay oo ku difaacayay eedeysanaha lasoo eedeeyay ee saabir oo ka tirsan laanta socdaalka iyo jinsiyada waa kan abukaati duday mudane guddoomiye garsoorayaal waxaan rabaa mudane guddoomiye inaan gebagabadayda dhowr nuqdo hoosta ugu hariiqo kabacdina aan soo jeediyo codsiyadeydii nuqdooyinkan hoosta ugu hariiqaya waxay isugu jiraan waxyaabo xeer ilaaliyuhu uga dooday marxaladii gebagabada iyo waxyaabo xeeralaaliyuhu uuna ku guulguulaysan inuu caddeeyo marxaladii boqol afariyo toban iyo marxaladii gebagabada labadaba mudane guddoomiye waxaan rabaa inaan ka bilaabo dooda xeer ilaalinta ee ku aadaneeday inuu ka garnaqsaday arrintii la xiriirtay shirkadda s k a ee uu yidhi qareenadu waxaynanba fahmin awoodda xeer ilaalinta ee ku xusan qodobka toddobaatanaad ee xeerka caqaabta soomaaliya mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh xafiiska xeer ilaaliyaha waa sax in qodobka toddobaatamaad uu awood u siinaayo inuu go-aan ka gaaro ma yaa dembiilaha yow eedaynaa yowna se eedaynayn muxuu dalbanaa laakiin marka arrintaasi uu go-aan ka gaarayo waxaa loo baahnay in uu ka jawaabo dhowr su-aalood waxaan maxkamadda u caddaynay iimeille oo saabir uu u diray shirkadda afartii abriil lixdii abriil asiga oo ka shakiyey wabermedyo khilaafsan dhisaynkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay tiri ha la qaato xilligaasi uu email u diray oo uu ku yidhi rasiidiyada keena siddeeddan basaboor iyo xataa sanadkii labaya labaatanka wixi aad bixinayseen keena uu yidhi emailkaasi oo ay ka muuqatay niyad wanaag iyo shaqo wanaag iyo dadaal dheeriya oo eedaysanuhu uu samaynayay ay ka muuqatay waxaan maxkamadda la wadaagnay in aynan jawaab fiican ka bixin waxaa maxkamadda lala wadaagay in habeenkii eedaysana wuxuu la wadaaga saabir in markii la soo xiray su-aasha koowaade la weydiiyey ay aheeday s k a inay aheeday oo hanti dhowruhu uu weydiiyey arrimahaasna uu dhibaato badan kala kulmay iimeylada iyo jawaabihina maxkamadda waa u caddaynay shirkadaasi in uunan maxkamadda u soo gudbin iida iyo dukumiintiyadeedii iyo emailadeedii saabirna uu ku wareejiyey xafiiska xeer ilaalinta suaalaha marka maxkamadda su-aalaha marka ilaalinta wajahaya waxa ay yihiin limaadaa aada emailkaas ugu tixgelin weysa eedanaha eedaysanaha limaadaa kambanigaasi iyo dukumiintiyadii aad ka qaada saabir aadan maxkamadda ugu soo gudbin limaadaa aad eh, arrimahaasi oo dhan u egnoor garaysay limaadaa aa u sheegi weysay limaadaa eh, marxaladii boqol toban iyo tobabo eh, waxa ay maxkamadda keeneen shirkaddaasi inay rasiidiyadii oo woog bermadkii waa hore ay qaateen ay dib ka bixisay lixiyo tobankii abriil ay bixisay ay maxkamadda keeneen sow arrintaasi rumayn mayso shakigii saabir uu ka shakiyo sow rumayn mayso oo dee lixiyo tobankii abriil in rasiidkii dib laga bixiyo sow wuxuu ka shakiyo rumayn mayso asiga laftirkiisa oo dhahaya adeega dawladda dayn lagu bixiyaa oo gadaal laga bixiyaa diidanay muxuu shirkadaasi ugu qabsan waayey maxaa ku qasbay marxaladdii inuu u dalbado kaliya inuu shirkadaasi difaaco kaliya inuu arrintaas u dalbado maxaa ku khasbay su-aalahaasi oo dhan waa wajahayaan waa calaamato su-aal shaqada xeer ilaalinta dul saaran waayo marka inuu yidhaahdo qareennadu ma fahmin arrin la yaab le waaya asiga ayaan fahmin qodobka toddobaatanaad ee xeerka caqaabta soomaaliya mudane guddoomiye arrinta labaad ee aan rabo hoosta inaan ka hareeqa waxa ay tahay maadaama wakhtigu cariiri uu yahay waxa uu ku dooday in saabir uu awood buuxda uu siiyey agaasimihii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda mudane guddoomiye waxaan rabaa ma jirto awood gaara oo saabir uu heystay laakiin waxaan rabaa inaan maxkamadda u caddeeyo saabir waa ninka kaliya ee heestay immigration staali shahaada ku heestay oo meeshaas joogay sidaas darteed waxyaabaha qaarkood oo u baahan cilmiga dheeriga ee waa laga yaabaa in la layidhaha gaar u qabo soo baar in la yidhaahdo sidaba loo dhahay hadda kambaniyadaani shaki badanaa ka jiro sargaal asiga ka horreeyey ayaa dukumentiyadaasi qabtay soo baar sidaba loo yidhi mudna guddoomiye arrimaha noocaasana ma ahan arrimo la xiriiro faldembiyeed iyo maxaan idhaahdaa arrimahaasi oo dhan la xidhiira ma ahan mudana guddoomiye waxaan rabaa mar labaad inaan hoosta ka hariiqo waxa uu ku dooday xafiiska xeer ilaalinta marxaladdii boqol sagaaliyo toban in verifikeshonka lagu qabto lacag lagu jaro arrintaasi waxay muujinaysaa annaga ayaa ku doodnay in dukumiintiyada la xaqiijinaayo ama verificationka lagu samaynaayo ounan ku jirin rasiidka lacaqabashada ee xisaabiyaha guud ounan ku jirin oo rasiidka gadaal laga bixiyo sidaas darteed waxaan dhihi karnaa dacwad oogaha matelaya xafiiska xeerlaaliyaha guuda qaranka waxa uunan fahmin shaqadii immigrationka sida ay u socotay verificationka maxaa lagu xaqiijiyaa abrufalka maxaa lagu xaqiijiyaa shaqada saabir maxay tahay shaqada sargaalka abrufalka samaynaya maxay tahay shaqada sargaalka visa state takinka samaynaya maxay tahay waxaasi oo dhan inuunan fahmin ayay daliil u tahay maadaama ilaa hadda marxaladdii uu ku dhegan yahay waxyaabaha verificationka lagu sameeya waxaa ka mid a ah rasiidkii lacag qabashadii eh, xisaabiyaha guud maadaama uu ku dheggan yahay arrintaasi ayaana sababtay in saabir la eedeeyo limaada qofka in la xukmiyo waxaan waa faldembiyeed ee eh, ha la eedeeyo iyo faldembiyeed ma ahana yan la eedaynin waxaa ka horeeya qofku inay sawirato sida shaqada ay u dhacaysa marka xafiiska xeerilaaliyaha gaar ahaan dacwad oogaha matalaya xafiiska xeerilaaliyaha guuda qaranka waxaa ka khaldanmay sawirashada sida shaqada ay u dhaci khaladaadkaasi ayaana gaarsiiyey inuu eedeeyo eedaysanayaasha abukaate dudaye ayuu ahaa oo isagu kamida ah qareenada u doodayay mid kamid a ah xubnaha lagu eedeeyay musuqmaasuq xatooyo xoolo dadweyne oo iyagu ka shaqeynayay xafiisyo kala duwan oo ka tirsan hay socdaalka iyo jinsiyadda xafiiska ruqsad bixinta ee qeybta ajaanibta ee immigrathonka iyo qeybo kale oo kala duwan oo hay-adaha ka tirsan sidaas oo kale waxaa abukaate dudaye uu ka dalbaday kana codsaday maxkamadda gobolka banaadir in xorriyadiisa dib loo siiyo markaa eedeysanaha uu isagu sheegayo in xafiiska marka ay qabyo tahay cadeymaha ay kusoo eedeeyeen ama ay kusoo bandhigeen eedeynta loo haysta ee musuq maasuqa sidaasoo kale qareenada kale ayaa iyana dhankooda gudbistay waxyaabaha ay ku difaacayeen doodooda ugu dambeysay maadaama lasoo gabagabeeyey dhageysiga eedaha cadeymaha iyo garmaqalka xubnahan loo haysto musuq maasuqa ee ka tirsan ama ka tirsanaa hay-adaha kala duwan ee dowladda intaa kadib gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saal cali maxamuud ayaa soo afjaray fadhiga maxkamada oo uu sheegay in markaa ay intaa ku eg tahay dhageysiga soo bandhigista cadeymaha iyo garmaqalada kala duwan ee eedaysanayaasha iyo isdifaacidooduba maxkamaduna ay markaa go-aan ka gaari doonto xubnahan eedeysan yahay kaasoo eedaysanayaal ay ka ahaayeen cabdulaahi maxamuud ee eedeysanaha labaad cumar macali nuur eedeysanaha saddexaad saabir xasan cabdinuur iyo eedaysanaha afraad oo ah aadan maxamed cabdi ee eh, garmaqalkan u ahaa garmaqalkii sideedaad ee maxkamaddu u fadhiisato inta uu socdo kiiskan halkaas ayay maxkamaddu kusoo gebangebaynaysaa maantana wuxuu ku saabsanaa dacwada inay gebangebeeyaan dhinacyadu xafiiska xeerlaalinta iyo qareennada difaaca eedaysanayaasha sidaa darteed galkan maxkamaddu go-aan ayay u dirtay go-aan ayayna ka soo saari doontaa dhowaanayna ka soo saari doontaa hadduu alla idmo dhinacyadana waa la soo wargeli doonaa maalinta lagu dhawaaqaayo hoolka ananasi babliga sida hadda dacwada loo dhegaysanayo ayaa maxkamaddu ugu dhawaaqi u doontaa haddoo alla idmo fadhiga maantana halkaas ayuu noogu xidhan yahay kiiskina halkaas ayaa maxkamaddu ku gebangebaysay si waafaqsan qodobka boqol sagaaliyo toban fakradiisa ugu dambaysa ee shanaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed fadhiga maxkamadduna waa noo xidhan yahay waana mahadsantiin gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saar cali maxamuud ayuu ahaa oo soo xiray gebi ahaanba kiis dacwadeedka dhageysiga garmaqalka loo haystay xubno ka tirsanaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale laanta socdaalka iyo jinsiyadaha iyadoo dadka soomaaliyeed qareenada iyo eedeysanayaashuba ay ka dhur sugayaan go-aanka kasoo bixi doona maxkamadda gobolka banaadir ee loo gaari doono xubnahan mas-uuliyiinta dowladda ka tirsanaa ee loo haysto musuq maasuq xatooyo xoolo dadweyne weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal bulshadu ka dhex tume cayaaraha weli barnamijka kulkaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saxiibayaal markan dalka nigeria haddaan eegnana gebi ahaanba waxaa burburay sistamkii iyo hanaankii lagu qaybinayay shaqada korontada wadankaasi nigeria taasi oo keentay in gebi ahaanba wadanka haatan la sheegay inuu burburay nidaamkii qaybinayay marka la eego adeegyada bixinta korontada wadankaasi nigeria oo kamid ah dalalka ugu waaweyn marka la eego dhaqaalaha qaaradda afrika waxaay qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen marka waaxda ama kambaniga bixiya adeegyada ugu badan ee korontada wadanka nigeria in marka ilaa lix iyo soddonka gobol ee wadankaasi nigeria ay saameyn ku yeelatay marka la eego inuu istaagay uu shaqeyn waayay hanaankii iyo adeegyadii lagu bixinayay korontada wadankaasi nigeria gabi ahaanba wadanka magaalada abuja oo ah magaalo madaxda wadanka xataa waa uu saameeyey marka la eego koronto la-aantan waxaa dhowr jeer sidaan u burburay qalabyada iyo sistamka lagu bixiyo ama ay ku shaqeeyaan matoorada korontada bixiya iyo sidoo kale hanaanka lagu qeybiyaba lamana oga xiliga ugu dhow ee markaa ay dib loo soo celin karo adeegyada korontada wadankaasi nigeria cambaniga lagu magacaabo enago electricity distribution company oo isagu ah kambaniyada ugu waaweyn ee bixiya adeegyada korontada nigeria siiyana koonfur bari dalka nigeria qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in gebi ahaanba uu burburay hanaankii lagu bixinayay ama uu ku shaqeynayay adeegyada korontada ee wadankaasi nigeria marka loo eego shaqada ku socota iyo sida uu yahay haatan marnaba ma awoodno inaynu bixino adeegyada korontada macaamiisheena ma siin karno ayuu yiri emeka ezaa oo ah hafayeen u hadlay marka kambaniga lagu magacaabo enago electricity oo isagu markaa kamid ah kambaniyada ugu weyn ee markaasi bixiya adeegyada korontada wadankaasi nigeria sidoo kale jenreetarada abuura ama motoorada korontada qeybiya ayaa iyagu la sheegay inay aad markaa ay markaanba marayaan zero oo aysan awoodin markaa inay dhaliyaan koronto ama bixiyaan adeegyo koronto taasi oo lagu sheegay cilad jirta laman oga sida ugu dhaqsiyaha badan ee haatan lagu xalin karo arinta dhammaan waynu rajeyneynaa inay dib usoo noqon doonaan adeegyada korontada sida ugu dhaqsiyaha badan waynu soo celin doonaa waynu dadaaleynaa ayuu yiri afhayeen u hadlay cambani isna lagu magacaabo cajona electricity oo isna kamid ah kambaniyada ugu waaweyn ee korontada siiya waqooyiga wadanka nigeria kambaniyo dhowra ah ayaa bixiya adeegyada korontada wadanka waxaana mid waliba haysata cilad guud waxayna markaa sheegayaan inay markaa dib usoo celin doonaan marka la eego ciladan ay xalin doonaan waana tan saameynta ku yeelatay wadankaasi nigeria dhinaca kalena libiya haddii aynu eegnana waxaa weli sii kordhaya saameynta ka dhalatay marka la eego daadadkii iyo sidoo kale duufa ku dhaftay wadankaasi tirada dhimashada ayaa lix kun oo ruux dhaaftay sidoo kale waxaa jirta in ilaa haatan toban kun oo ruux lagu laayahay marka la eego dabeesha loo yaqaano daniel oo ay ku dhufatay bariga wadankaasi liibiya taasi oo sababtay burburka iyo baaba deegaano tuulooyin badan iyo deegaano fara badan iyo dadkii ku noolaaba goobaha ay aadka u saameysay dabeesha daniel loo yaqaano waxaa kamid ah baida bengazi almarji suza iyo deegaano kale waana goobaha ugu badan ee marka ay saameynta ku yeelatay marka la eego dabeyshan iyo duufantan daniel loo yaqaano sidoo kale dekeda magaalada le ee deerna ayaa kamida ah magaalooyinka ugu badan ay saameysay aadna u burburisay dabeyshan iyo duufaanadan daaniyeelka loo yaqaano tirada dhimashaduna ayaa u muuqataa mid sii korortay sida la qiyaasayo waxay gaari kartaa ilaa labaatan kun oo ruux sida la aaminsan yahay maadaama toban kun oo ruux haatana la-yahay sidoo kalena dad kale weli baadigoob loogu jiro dadaaladuna ay socdaan lagu baadigoobayo dadka raq iyo ruux halka ay dhigeen hay-adda bisha cas ayaa iyana waxay sheegtay in loo baahan yahay in dhaqaalo fara badan lagu taageero wadanka libiya adeegyo caafimaad oo deg degan ay helaan iyo taageero caafimaad si wax looga qabto dhibaatada gaadhay dadka reer libiya oo markan u baahan garab maadaama dalkan dowladlaan uu ahaa sidoo kalena uu hareeyay khilaaf fara badan oo u muuqday marka la eego inuu saameeyey noloshii wadankaasi libiya ayna ugu darsantay musiibadan dabiiciga ah dhinaca kalena magaalo ku taala wadanka masar ayaa dadkeedu waxa ay waayeen in ka badan toddobaatan ruux oo rag ah kuwaasi oo ay ku dhintay duufaanta ku dhufatay wadanka liibiya barigeeda sida ay warbaahinta masar qortay muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay dadka iyagu ku nool dalka masar oo sheegay in dadkooda ama wiilashooda oo rag u badnaa ay ku waayeen duufaanta iyo dabeynaha ku dhuftay wadanka liibiya barigeeda taasina ay keentay markaa in gebi ahaanba la waayo ama ay dhintaanba dadkii ku noolaa tuulo kamid ah wadankaasi liibiya oo ay ku noolaayeen dadkan masaarida ah tuulada al-shariif al ayaa loo yaqaanaa waxaana markaa dadkoodu ay waayeen gebi ahaanba dadkii ehelkooda ama wiilashoodii oo ku noolaa wadanka liibiya oo ay saameyn ku yeelatay marka la eego duufaanta iyo dabeelaha ku dhuftay wadankaasi libiya weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan saaxiibayaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiyo ii saar iina keen

moodi uma lahu waabin masalada ujeedadu waa ismoodi ما xaflada mise waa ismuudsiiso waa been masaalada ujeedada yare kale ayaa kamid ah heystan ay ku luuqeynayeen fanaaniinta muuse ismaaciil khaliile iyo faadma cabdulaahi kaahin maandeeq waxa ay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k nn heystaanna waxaa iskale eradeeda abwaan maxamed cumar huriyo hiise kale ayaa noo soo socdaa iyo warbixino kale balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhduna waa afariyo tobanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol konton iyo toddobaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol iyo sideed cisho haddii aa laydmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah, maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideedii ururkii maxkamadihii islaamka ayaa ka hor yimid amar shalay oo kale kasoo baxay al-shabaab oo ay ku sheegeen inay ku xireen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho isla maalintaasina kooxa hubaysnaa ayaa weerarkii ugu horeeyey ku qaaday ciidamada midowda afrika ee admis ee xilligaasi la oran jiray amisom weerarkaasina hal askari ayaa ku geeriyooday saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen maantaoo kale sanadii labada kun sideed iyo tobankii madaxweynihii hore ee dowla deegaanka soomaalida cabdi maxamed cumar ayaa la horgeeyey maxkamad ku taala magaalada adis ababa ee dalka etoobiya maantaoo kale sanadkii labada kun koob labaatankii xildhibaanadii ugu horeeyey ee aqalka sare ayaa lagu doortay magaalada jowhar waxaana xildhibaankii ugu horeeyey ee maalintaasi la doortay uu ahaa muuse suudi yalaxow maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sideed boqol afartan iyo toddobadii ciidamo maraykan ahaa ayaa qabsaday caasimadda dalka mexico ee mexico city maantaoo kalena sanadkii kun sagaal boqol afartankii diyaaradihii dagaalka ee jarmalka ayaa duqeeyey inta badan magaalooyinka dalka ingiriiska maantoo kalena sanadkii kunsagaalboqoliyolixdankii dowladaha kuweyt sacuudiga iyo iraaq ayaa aas-aasay ururka shidaalka dibadda u dhoofiya ee obi ugu dambeyntiina maantaoo kale sanadkii kunsagaalboqoltoddobaataniysagaalkii madaxweynihii dalka afghanistaan nuur maxamed taraki ayaa la toogtay waxaana xilka la wareegay ra-iisul wasaarihiisii xafisullaahi amiin guud ahaana waaga xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha kaarsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay luuli nala xubintii maanta o kale maxaa ka dhacay ugu dambeyntiina waxaynu eegi doonaa suuqii kaliibsiga ciyaartooda ay dhawaan xirmay xidigaha da ay tahay koob iyo labaatan sano ooba ka yar ee lacagaha ugu badan laga bixiyey marka la eego horyaalka english primary league waxaa kamid ah xidigaha moses casedo oo brighton havalbion ay chelsea kasoo iibsatay lagana bixiyay lacag ka badan boqol lix iyo oo geni juda bellingham ayaa kamid ah oo isna markaa kooxda brushie dortmond ee ka dhisan horyaalka jarmalka uu kaga biiray oo uu markaa kooxda real madrid u wareegay boqol milyan oo geni ayaa laga bixiyey xidigaha markaa lacag ugu badan laga bixiyay xagaagan ayuu kamid yahay cavardiol ayaa kamid ah oo isna arbi libsin ay manchester city kala soo wareegtay sagaashan milyan oo lacagana markaa laga bixiyey oganiga starlinka hojland oo united ay la soo saxiixatay ayaa kamid ah shan milyan ayay kula soo saxiixatay romeo lavia oo chelsea ay southampton kala soo wareegtay labaiyo milyan laga soo bixiyay ayaa kamid ah joko oo manchester city ay markaa lasoo saxiixatay lixdan milyan oo ganiga starlinka laga soo bixiyay ayaana kamid ah xidigaha lacagaha ugu badan laga soo bixiyey balmer ayaa kamid ah xidigaha daayarka oo chelsea kala soo seexatay manchester city milyan oo lacag ayaa laga soo bixiyey oo marka la eego lacagta ganiga starlinka ah barcola ayaa kamid ah oo paris germany lasoo seexatay viega ayaa isna sidaasoo kale kamid ah iyo gavarbarag oo isna liverpool ay byrmnig kala soo wareegtay lacag milyan oo ganiga starlinka ah. markana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalaman waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi qof kastoo jeclaayow shabaab waa jaqaafiyey jidkii wuxuu hayaa geeridoo jiday nacabkiiye cadowgii jirrabay maatidoo nala ku jaanjaamay jarta nimankii soo waaridoo jiilalka u baaqay jirrigii ilmaha duufsado nugu jihaad siiyey horarkii junuuddii oo isbaday jayshashkiiyo xoogga jameecadii habaarku u dhocon jeedi kari weynay waxdhan baan jalleecnoo baryaha jooga aa niriye juuqintiioo markay qoonsadeen jamacda waanwaanta jariidkiioo afka laga tumo jaasadood hele jiraa lagu xasuuqiyo jibin u moodeene jugta bayrakhtaar iyo madfucu jiirta kala saafiye jallaadkiioo raggii been fasiray jaamac iyo diinta jac markaan haddii lagu dayoon jadalka u taagno jawaab qura ma soo celin karaan juuqna waa gabaye mid jandhagay mid jiisobay iyo jaal mid lagu hayo iyo jiib mid lagu baacsadoo jixinjix loo diiday jirka mid ay ka looshiyo rasaas jeyniga iyo lowga iyo qaar jufsii noqon rabo juuc la dhagabeelay jalfi sunugyo meelaha dhigoo janaxya duugduuga dhagarqaba jinheriya u sidoo jaqantiweelkeeda iyo koox wadka u jallanayo anfaxyaa haraye mar hadday jinkaa iyo noqdeen jaabo kala yaacday allaylahe jar baa noo curtoo jees walbaw da'aye jeefaaf iyo haddii uusan helin jaanis garan waagu ama aan jid iyo loo bannayn jiha kaluu buurto jambiyada haddii laga maron janab ku soo oodno jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiri nabe jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiri warkalemaana yarkii fogaaneeg ahaa wah noolayaykaas wararta xaggaw ka dhac ma taariibe waradhaaya waa waalantihiina fogaaneeg waa ardaye ma waxbarashuu ku maqnaa war weligiin kalemaanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan tihiine fogaaneeg fartiin buu yidhi halayga gaarsiiye ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba wuxuu yidhi ciidanku markay magaalo qabtaan oo qawaarijtu ka yaacdo waxbayay magaalada uga harine kuna sugin inay qaraxyo kula soo laabtaan cadow jabay waa laysraaciyaa yaysan kaba harine ciribta ciribta how saareen cadow laga hari miyuu yidhi hay jabinnin cadowga iga soo horjeedi allahayow war miyay yidhaahdeen warwaaqlow gooja cadda lagama hadlin war adeeru maxaad noogu xasuusisay warba war ma haysaan in ss wasiirey magacawday wasiira kalena hadda booqashay ugu tageen aryaa bashiiroo war mahayside xamse siciid xamse oo baraawe ka soo jeeda aa wasiirada laascaanoo tegay ka mida wuxuuna yidhi aniga abkowgay inta ka hor gabar heer laascaanood ahaan meeshaan ku guursadee maxaa i maleeyo siin walxamsana ma yimi war kalemaanay war ma haysaane eh. intaan carta xusuusan eh. iyo intaanba joogin eh. wacdarihii tiyaatarka ka dhacay ha ka barteen cabdiqaasin ninkii dhashane war hantidhowruhu wuxuu yidhi xilligii cabdiqaasin aan garaadsaday war warkaa naga dhex geline tiyaatarka waxaa lagu soo bandhigay filin hal saaca oo taarikhdii carta ka hadlaya madaxda jabuuti iyo madaxdii soomaaliyana way isugu yimaadeen walaalahayo walaalahayo kuwan wada dhalanayo wadda igu furan banaan waraabanke weli uu ahay wanaaggiinan jeclahay leerey warmadayo waxaa taa ka darnaydoo ilaa maanta taagan eh. saaki iyo ilaa eh. dagaashan iyo kowdii eh. hadba waxaad ku sugan tahay waan kula socdaa waan kula socdaa marna kama seexan kama seexan soomaali weyney aryadhaha kalemaanay jabuuti aad u mataqaaniinaan u filaahe fanaanka weyna cabdinuur allaalaha idinsoo matalaan moo yidhi xerta kalamaan soomaali oo dhanay matalaan war cabdullow jabuuti seenaan u aqoonay ismaaciil cumar geellaaba madaxweyne ka ahe war cabdinuur allaale waxaan ku xusuustaa jacayl lama moosi karo sidii mayaygu daa muraad buu kugu dilaa midiya dhiig luu sitaa calbowlaha kaa marshaa micida loo dhintaa masiibadu way jirtaa war cabdunuur alaale waa nin caano ummadoo dhan wada taqaane anugu waxaan ugu jeclahay heesihiisa kabadhiya aan rabeelu riyaaqayo ma markii aan lahaa gaajada ku reeb roobkii daa'iyo ramaskii baxiyo ma rayskii gugayaduna rasatay warbow cabdulula laala garan maysaaniine walwaaleyoyhoy war mehenaa laga washoohida weeye markulaha xageed joogteen sakarkan hadda aad sheegaysiin sheegaysiinoo ka qaadi jira cabdinuurna waxba ka garamaysiin maxay dantu ciisha wiilo dulqaad iyo deeq lahaayo dadkuna doqon moodayaan warwar ma haysaan cabdinuur allaale bil kadibuu muqdisho imaanayaa golaha murtida iyo wacyigelintuuna bandhig ku samay doonaa caleemo qoyan iyo sacab iyo mashxaradna waa lagu soo dhowayn doonaa waana kii hore u yidhi dadka hayska weynayn inad keli waxgaraad tahay ha iska dhigin waan wallaweynay tiyaatarka somalilan ma lagu macsuumay war cabdiqaasin madaxweyne carta lagu doortay buu ahaaye khudbadda uu hadda jeediyey wuxuu yidhi dowladdu dadaalka ay wada waa feecan yahay ciidanka soomaaliya ee dalka xoraynayana waa u hambalyaynayaa qof kastoo damiir loo soomaaliya waa inuu garab istaago wiilashana waxaan u sheegayaa dhiigga muslimku idinma bannaana waxaad dili karteenna waa disheen isdaba qabtoo dadkiinna iyo dowladdiinna la hadla war cabdiqaasin warkaas madaxweynayaashii hore ma la qabaan war haanasmaylagobayaan daahireed yaha war madaxweyne shariif wuxuu yidhi ciidankii dhinta hala baaro umakuwanoola muxuu yidhi hala yeelo war madaxweyne farmaajo sana halgan ku socduu yidhi waar dee waa akhiray xaggee baad naga xigtaa waar warkaa naga dhexgelin ee barnaamijka tiyaatarka lagu soo bandhigay waxaa loogu magac daray dib u curashadii dowladnimada soomaaliya waxaana isloogan looga dhigay sidii geella u cayshay xasan ceel uga saar calool nibiraad ka soo ismaaciil cumar geed war ismaaciil wuxuu ka caynshay dad soomaaliya oo la yaqaanoo kursiga ku diriray ahaayeene kuwa xasan maanta la dirirayo nuucooda iyo waxa ay rabaan iyo meeshay ka socdaan midna lama yaqaan culimmaduna waxay yidhaahdeen sida diintu sheegtay waa dadka bini'aadanka ugu sharta badan aryaadhaha kuwaas hadda xaalkooru waa xun yaho samigay cabdulla wuxuu yidhi ow haddii la kala haatiyey haybhayb u soo habaar wacdeen haddii la kala haatiyey haybhayb u soo habaar wacdeen warkalamaanay war ma haysiine xaafadda soomaalidu degan magaalada nairobi ee islii markii qabyaalada soomaalidu ku badata amara ka soo baxay waxaana layidhi calamada qabaa'ilka waayaan waayahan ku soo batay waa mamnuuc laguma gadi karo lagumana soo bandhigi karo lagumana xusi karo oo kaali alanka koonfur galbeed iritay makraarisidakora miya kuwa calanka dowladda buntland cid taabankadhaa ma jidho haye macalanka galmudugaa loo dan leeyahay waa somalilan safaarad bay ku leedaho cid u diidi kartaana ma jirto war jubbaland iyo sayd axmed madoobe kenya waa laga ogolyahay hayehe hirshabeel waxaa ka iftiimay mugga war waxaad leeyin raagaysaan wixii loo mamnuucay weeye eh. xildhibaanka laga soo doorta degmada kaamakuunji ee xaafadda ka tirsan tahay eh. oo hadlay wuxuu yidhi eh. culummadii iyo odayaashii dhaqanka iyo ganacsatadii soomaaliyeed dhammaantood waa kulanay waana wada hadalna kulligoodna waxay ka soo dacwoodeen oo ka cabanayeen magaaladii soomaaliya aafayday oo looga daba keenay kenya oo jufo kasta ama qabiil kasta calan gaara samaystay oo habeenba huteel lagu soo bandhigayo sidaa darteed waxaan go'aaminay dowladda kenyana kala hadalnay maanta kadib calanka soomaaliya baahna inaan calan kale lagu arki karin kenya warbawlka garaadka hadduu taabto waxda gala dagaalku odhanhaya warbashiiroo meesaan ka hadlayaa waa nairobi gooja cadde war miyana ixtiraafeen baroorto ergagaguwian kenya goraday madiidaan koonfur galbeed madii ka jireen ya go'aamadu heroween maaha aryadhahanadaalina war war ma haysiin anaa war idiin haye maraykanku kalow lacag dulsha ka saara khawaariij qarsooneed oon la ogeyn mid waxaa la yidhaha cabduqaadir maxamed cabduqaadir ikramana waa loo yaqaanay dhaheen anaa ogo intaba wax kama oo mid kalow leeyahee kan lamaadna yaasiinkil waa la yidhaahaa la yidhi ninkii soo sheegana kiiba saddex malyanaa laga sii ahoo gacanta laga saarahaa la yidhi war cabdulla warmaya sida al-shabaab eh. ninkii soo arka waxaa la yidhi toban milyan oo dollaraa siinaya hayehe farxaanoo ma taqaanaahe meehow jooga aan lacagta doonanne war cabdulow farxaan toban malyan ma qaadi kara culayskaa ku rarin wow taasi dowladda bay anfacaysaa buu ciidanka siiya lacagta waxaan ka ahubaa ciidanka haddii lacagtaas la siiyayna hore kasoo qaba lahaayeene eh. eh. laakiin maraykanku inay nimanku ayaan sii joogaanu rabaa war cali hadda kahor dagaalka shabaab dadka kugu hubaabinaya wuxuu yidhi eh. maxaad ka yaryaraysani iskama wada laydido war kalamaanay war maa isiine somalilan waxay dhaheen shabaab wuxuu soo galay buuraha sanaag iyo tog dheer war milxana way gubatay malaha shabaabba u dhowaaday warba baryahan o dhan horta milxawaatii layidhi dahbaa laga qodaaye eh. maxaa hal mar wadagubay magaalada dhan miyaa lagu diriray war nimanku meeshii qoyaan ku jira waa og eh. yaa horta u soo sahmiya now aan qaranka somalilan waa kaa ildheerye warbowa deegaanka annaga maamulo shabaabna ma joogo aryaa bashiir dheerow haddaad maaas maamushin waa laydin soo aadaa la yiri eh. ayaa maahan ma aragteen amiir shabaabo horda ayaa maahan ma aragteen amiir shabaabo horda xubintii kalmaan eed maqlayseen gudahaan waa inaga taadhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k n n gabagabada barnamijka waxaan kaga tegaya heesu ku luuqeeya allah naxariistay fanaanka cabdihel warsame heystii ijaagadan u aan laanta barnaamijka labada ku kulmi doona nabadgelyo jirjirkii oo u alaa jalki qaado hale jiroy haleeshe naftu ku jeclaasiyo bidaad iiga jeeda isku jaadba maahe sidaan kugu jeele jiroy haleeshe naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe tagtay maante markaan jilicsanaadaad jaray maleegito tuuqda iyo jaaqade iga jaratay maante jirjirkii oo dartaaban jeegada u alaa jalki qaadua dharkaaban sheegada u ala jalki qaadsidaan kugu jeele sirooye haleesha naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda jaadbamaahe aadaan kugu jeele irooe haleeshe naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe dhale hindihii jiraano adiga ijiito sardheeriga laace saleecada xaggaage hindihii jiraano adiga ijiito sardheeriga laace kyo dartaaba sheegada u ala jalki qaado jirjirkiyo dartaaba sheegada jeeda isku jaadba sidaan kugu jeele jirhoe haleeshe naftu ku jeclaatayo sidaad iiga jeeda isku jaadba